bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi waalihi wصaxbihi aجmaciin maa laa talxaqhu taau taaniiثi min الصifaat waxaan hore u soo sheegnay oo hadda mowduucan uu raacsan yahay taada oo taau taaniith la yiraahdo waxaa loola yimaadaa fi اlasli altafriiq bayna almudakari w اlmuanath waxayna u badan tahay asmaada gaar ahaan kuwa awsaafta ah marka eh, waxaa jirto sifaat oo taa u taaniidka ayna garaynin wa yastawi fiiha dakaru wal unthaa waxa kala saarayana siyaaqa ku guud weeyaane laakiin calaamo kale ma leh markaasaan waxaanu niri sabaqa tanbiihu baa soo hor maray in laysku baraarujiyo calaa ana taa tadi in tusaadu lagu ziyaadinaya fi lasmaa liyatamayaza almu'anathu can اlmudakar suu mu'anathka ugu soocmo midka mudakarka ah wa akharu dalika yakuunu fi sifaati intaada taaniidka lala yimaado sifaatkaa u badan marka ka qaa'imin wa qaa'imatin wa yaqilu dalika fi اlasmaa yuu ku yaraadaa alatii asmaadu leysat bisifaatin ka rajulin wa rajulatin wa insaanin wa insaanatin asmaada jaamidada warkeeda maba ku jirabo laakiin hadda waxa weyaan waxaa noo soo socota awsaafta intan waa tamhiid lewa laakiin awsaafta way noo dhiman tahay marka rajul iyo rajula lakalama yiraahdo bal waxaa weeyaan rajulka wuxuu ku egyahay ninka insaanka waxa weeyaan bimacna aljinsiya lagala jeeda yandabiqu cala almar'a wa cala alrajuli walihaada lam yuxtaj looma baahanin ilaa hadihi taa lilasmaaءi اlaazimati lmuanath asmaada oo muanathka gaarka u ah looma baahanin intaa utaanith lala yimaado wain lam yakun fiiha haaun ha ha yuuba ku jirin haada waxaa laga jeedaa taa utaaniithka liannahaa tuuqaf bilhaa faatimah aad leedahay walidaalika haa a loo yaqaana naxw bikrin wa xaa'idin wa caaqirin wa murdicin wa cajuuzin wa ataanin iyo wixii lamid a ah hadda asmaadan fiiri bikrin eh, gabadha aan weli loo tegin oo aan la guursanin yaa bikri la yidhaahda maadaama bikaarada shay yakhtasu bifarjihaa ninkii maadaama uusanba qabin uma baahna markaan ina bikra la yidhaahda oo ninkiina bikrin la yidhahda uma baahno iyadoo la dhihi kara axyaanan min baabi tawasuc eh, rajulun bikrun bimacnaa waxa weeyaan ama bikru abiihi ama eh, sheyga bilaawga waa la iska dhihi karaa xaaid maadaama ninka uusan xayd qabanaynin ou xaydka dumarka gaar ku yahay ta uma baahno liannahu xaaid haddii la yihahdo laa yaxiidu ila almar'a wa caaqir naagta madhashada ninka caqiim waa la dhihi karaa laakiin eh, naagta caaqirka naagtay gaar ku tahay wa murdicin wa cajuuzin wa ataanin murdic marka qaarkeed murdica waa la yidhaahdaa kulu murdicatin camaa ardacat buu ilaah yiri laakiin taadaas maaha liltafriiq ma aha laakin tushiir xaala mucayana laakiin murdic haddii la yidhaahdo waxa weeyaan eh, naagtuu gaar ku yahay lano ninka naasa uu ilmo nuujiya maracaanana ka imaamaya waa cajuuz horeyaan uga soo hadalnay waxaa la yidhaahdaa qofka dumarka oo da-da ah cajuuza ah, la yidhahda ceeb ma aha cayna ma ah laakiin sida ninka markuu waayee noqdaba loo leeyahay yaa iyadana loo yidhah saan hore usoo sheegna wa ataanin waxaa waya dameerta oo labta ah dakarka waxaa weyaan ximaar iyo wax kastaa la dhihi karaa laakiin ataan haddii la yidhaahdo waa mida muanathka awa ah. marka ta uma baahno lianna hada lafda khaasun bilunthaa minha marka waatanaa baabkii hadda aan soo galnay walaa tadkhulu hadihi taaw fii khamsati awsaanin min asifaat shan oo sifaatka kamid ee ta'daan ma gasha baan iri marka axaduhaa facuul weeyaan oo bimacnaa faacil lafdi oo wasfi ah oo facuul ku yimaado loolan jeeda bimacnaa faacil ta looma baahno ka rajulin sabuur wa mra'atin sabuur rajul sabuur sabuur hadda facuul waay laakiin facuul bahaada bimacnaa faacila lagala jeeda liannahu saabira lagala jeeda rajulun saabir meeshii laga dhahay sabuur laleeyahay marka nooca maa mubaalagaa ku jirto oo facuul waxaa weeyaan min afcaali facuulu aw mifcaalu facaalu aw mifcaalu aw facuulu fi kahrati can faacilin badiilu facuul min siyaqi اlmubaalaga wa mra'atin sabuur a laleeyahay liannahu bimacnaa shaakir wa saabir uu kala mid yahay fayuqaalu hada rajulu shakuur wamra'atu shakuur wa minhu waxaa ka mid eh qowluhu tacaala wamaa kaanat umuki bagiyan can qowmi maryam yaa maryam markii wiilka iyadoo la socota ay u timid yay la yaabeen waxay ku yidhaahdeen waxaan aad wadatid maxay yihin markaasaa eh, ay yidhaahdeen maa kaana abuuki imra'a saw-in wamaa kaanat umuki bagiyan aabbahana xumaan laguma aqooni jirin hooyadaana ma ahayn sharmuudo ee canuga inteed ka keentay macnaha waxa weye khaalafta siirata aabaa'iki wa ajdaadiki saasay u jeedaan marka wamaa kaanat umuki bagiyan bagiyatan lama dhihin waxa weeyaan waa facuul qasluhu baguuyan ou ahay marka fiiri waaw iyo hadday kulmaan wa sabaqa axaduhumaa bisukuun tuqlab lwaaw yaaan macruuf waat wa yaaan iqlib alifan kasran tala maya maxay ahayd in yaskun الsaabiqu min waawin wya wاtasla w min curuudi carya fayaaan ilwaawaqlibana mudqima waawda ya u badel adoo isdhexgelinaysid marka baguyan markii waawdi ya loo bedelay yadi yadii ka la geliyay baguyan ay noqotay ya oo dama ka horeysa waa adag tahay markaasaa keynkii damadiisii yaa kasra loo bedelay bagiyan marka bagiyan asluhaa baguyan facuulan u ahay thuma udqima yadiyaa yadi la dhexgeli wa amaa qowluhum carabtii qowlka laga maqlo yihahde imra'atun maluula waa imra'a daal badan fataau lilmubaalaga ee litaaniih maaha macnaha waxa ishkaaliyu ku imaanay haddaa waxaa tiri facuul bimacnaa faacil haday tahay ta lama geliyo carabti waxaan ka maqalnay facuuloo maluul ah inay ta geliyon maluula yidhaahdeen tiyay jawaab laga bixiy waxaa layihi fataau lilmubaalaga laa litaaniih bidaliili qowlihim rajulun maluula rajulun maluula marka callaama tada ku jirtoo kale lamid tahay wa amaa imra'atu caduwa fashaadun maxmuulu calaa sadiqa waxaa la leeyahay imra'atu caduwa hadda waxay tusinaysaa caduwa asalkeeda caduyun ou ahay facuulun ou ahay sidii aan soo sheegnay unbaa la sameeyey meeshii waawda loo bedeli lahaa yadi waaw loo bedelay labadii baa laysku idqaamay caduwun in la yidhaahay ahayd markaasaa ta lagu daray taadan waxaa laleeyahay ma ahaada mubaalaqa oo waa ta u taaniih oo rajulun caduwun wa mraatun caduway carabta laga maqlay marka waa shaado qaacidaday khilaafeen waxa ku ximbaarayna calaa anahum xamaluuha calaa sadiiqa ashyaada axyaana yuxmalu lafdu calaa didihi hadda caduwa iyo sadiiqa laba isku lid a waay xamlan linisbatin wuxuu iri xamlan calى gayrihi linisbatin ka khafiifin طayibin ashyabin fi sawqi min facala waati ibnu maalik laamiyada uu ku lahaa shayga waxaa waaye axyaana yuxmalu hada اlwasnu calى gayri qiyaasihi calى kalima ukhra hiya qiyaasu fi lbaab tiyay lamid tahay walow kaana facuul bimacnaa مفعول haduu yahay لحقته taau haddii facuul loola jeedo bimacnaa faacil aan loola jeedina bimacnaa facuul loola jeedo tadi way galaysaa naxwu jamalun rakuub aa laleeyahay rakuub macnaha markuub waay jamal oo la fuulo oo alaabta lagu rarto iyo wanaaqatun rakuuba aa laleeyahay liannahu facuul ba ha aatee laakiin bimacnaha mafcuul waay ayb kaas waa wasanka koobaad haddii oy wasfi shaygi ou yahay calaa wasni facuul ou ku yimaado ta'di la carabti ma gelinayso waxaa marka kuu kala saaray siyaaqa meesha ku jira kow athaani faciil waay oo bimacnaa mafcuul ah hadday faciil wasfi noqoto bimacnaa mafcuul lagala jeedo waa la fiirinaya fain lam yustacmal isticmaal alasmaa haddaan sidii ismi oo gaar ah aan loola jeedin isticmaal asmaa goormaa la isticmaala ban haddaan loo isticmaalin bian yatabica mawsuufahu inuu raaco waay xudifat minhu taa ayaa laga xadfaa gaaliban naxw rajulin jariix aw hada rajulun jariixun wamraatun jariix jariix waa faciil oo lagala jeeda bimacnaa mafcuul oo majruux ah marka jariixdii waa bimacnaa mafcuul waay marka maadaama sifadan jariix ah mawsuufkeeda ay rajul ay raacsan tahay oo haadaa rajulun haddaad rajul rajulkoo jariix waa sifo waaye hadday mawsuufkeeda raacdo lam yustacmal isticmaal alasmaa marka waxay noqonay ta uma baahno leesh liannahu rajul haddaad tiri inuu jariixan rajul lagala jeedoon dumar lagala jeedin wasfigaasa mawsuufkaa ku caddaynay waxaad leedahay wa nadartu ilaa caynin kaxiil caynintaas waa mawsuuf kaxiil waa sifadii oo bimacnaa mafcuul ah oo makxuul lagala jeedo marka ay majruuxa wa makxuula waqad talxaquhu taau qaliilan naxwa qowlihim khaslatun dhamiima wa milxafatun jadiida ay yidhaahdeen khaslatun fiiri dirtaan dhamiim a laga rabay ramiim oo kale markaasay ta sii geliyeen laakiin waa yar tahay khaslat dhamima bmacnaa madmuuma ninkan eh, sifa xunaa ku dhex jirto wa milxafatu jadiida macnaha go oo cusub waa milxafa waxaa layihahdaa labada go hadii oo la maranayo kan hoosna isaara layihahha ayan kaana nawcuhu annaga hoos midkaan ihahda keligeed ma hadaad go hoos ad ka guntatid asiga isaara lagu magacaaba kan korena milxafa la yihahda marka wain lam yustacmal isticmaal asbaa wa in istucmila isticmaal alasmaa in la yidhahdo waa meeshaas wa in istucmila isticmaal alasmaa haddii la isticmaalo eh, bian lam yatabic mawsuufahu inuusan raacin waaye laxiqatu taa ta'di baa markaas ayaa gelayso naxwu haadihi dhabiixatun wa natiixatun wa akiila hadda fiiri dhabiixadaas waa faciila oo wasfi ah laakiin mawsuufka ma horeeyo marka waxaa loo isticmaalay kaanahaa inay mustaqilo tahay wasfiba ayna ahayn oo kale khabar weyaan hadda meeshan marka dhabiixa tadi waa la geliya lama dhihi karo haadihi dhabiixun wa natiixun wa akiilun lama dhahay oo lagala jeeda marka madbuuxa waa e, ish natiixa lagala jeeda mantuuxa wa akiila iyo makuula fa in kaana بمعنى bimacnaa faacil hadday tahay fiiri tii hore cagsigeeda waay laxiqatu taa facuul bimacnaa faacil hadday tahay taa ma geli jirin hadday faciil bimacnaa faacil noqotana laxiqatu taa naxwu qowlika imraatu raxiima haadihi imraatu raxiima aa tiri ama naxwu imraatin raxiima waa idaafeyn karta marka fiiri raxiima hadda waa faciila oo lagala jeedo bimacnaa faacil raaxima oo kale wa dhariifa wa kariima madruufa iyo iyo maya dhaarifa iyo kariimadaas bimacnaa e, ficilka hadirtaan darfkan dhaarifa wax la yihahda ma jirto kariima kaarima ma jirto laakiin bimacnaa faacil isim faacil ay ximbaarsan tahay waqad xudifat itaau minhu qaliila wa minhu qowluhu tacaala man yuxyi اlcidaama wahiya ramiim wahiya oo muanatha oo oo damiir muanath waxaa laga rabay ramiimatun inay tirmaado sidii raxiima oo kale taadina waa laga dahay waa qaliil laakiin qiyaaska in loo sugo waay fa in qulta haddaa tiraahda marartu biqabiilati bani biqatiilati bani fulaan haddaa tiraahda alxaqta taa ta'di waad gelinaysaa khashyata alilbaas inay wax isku darsoomaan adoo ka cabsanaysid liannaka lam tadkur ilmawsuuf hadda haddaa tirahdid qatiil waxaan u waa faciil oo bimacnaa mafcuul ah taadi ma gelinaani haddaa tiraahdid oo tiraa markaa marartu biqatiili bani fulaan inuu rajul yahay iyo inuu imraa yahay lakalama yaqaano liannahu haddaad dhihi leed marartu birajulin qatiili bani fulaan sax ama imra'atin qatiili bani fulan haddaad tiraa sax liannahu imra'adaasaa diidaysa inuu shaki yimaado laakiin labadii mawsuufka haddaad xadaftid ood qatiila ta'di ka xadaftid laa yudraa hal ilqatiilu rajul aw imra'a lakalama ogaanay wthaalitثu midka saddexaad oo shanta wasan midkooda saddexaad mifcaal weeyaan mifcaal oo wasfi ah laa yu'taa bitaa'i اlfarqi bayna almudakari wاlmuanath ka minxaar wa mihdaar w mifcaal minxaar ninka wax gowricinta badan wa mihdaar midka hadalka badan wa marka fiiri waxaad leedahay hada rajulu xaar wa hadihi imra'atu xaar ma dhehis hadihi imra'atu minxaara dhehi maysid wa shada waxaa shaad noqday miiqaana hadihi imra'atu miiqaana a carabta laga maqlay waxaa lagala jeedaa miiqaana almar'atu alatii tusadiqu kula maa yuqaalu laha wixii loo sheegaba iska rumaynayso oo saadijada ah qofka markuu uusan rawiyo lahayn oo hadalkii la sheego markaa miiqaana waa iska yaqiini wixii loo sheega ayib waraabicu madka afaraad mifciil waa mifciil mifciilun kamra'atin mictiir alaleeyahay naag iscatarayn badan waa catarkay aada u marsataa washada waxaa shaad noqday imra'atun miskiina ay yidhaahdeen carabta laga maqlay waxay ahayd calىa qowlihim in imra'aة miskiin in la yiraahdo oo sidii mifciil mctiin oo kale ay noqoto wa sumica miskiin baa la maqlay cala qiyaas aygoo dhahayo imra'aة miskiin aygoo dhahayana waa la arkay oo taati gadayna jaryan cala اqiyaas w alkhaamisu midka oo wasanka shanaada ugu dambeeyo waxa weeyaan mifcal ka midcas wa miqsham oo kale waay hada rajulu midcas w hadi imraأaة midcas w hada rajulu miqsham w imraأaة miqsham a laleeyahay laa yu'taa bitaa'i alfarqi bayna اlmudakari w اlmuanath midcas waxaa la yidhah baa la yidhahda alrumxu aladi yuطcanu bihi rumxiga wax lagu muro ayaa midcas la yidhahda ayb w miqshamna waaba nufasirno huwa aladi laa yahniihi shayءu cama yuriiduhu wayhaahwaahu min shajaacatih haddii si kasta loo sheego wax huwa aladii laa yahnihi ousan laabaynin ousan shay un camaa yuriiduhu yahwa wuxuu ninka wuxuu doonayo ou jecel yahay inuu xaqiijiyo wax ka hor istaagi kara ayna jirin leesh min shajaacati geesinimadiisa iyo xadka ka baxday buu leeyahy ayib markaasaa waxaan u niriyey waqad taatii taau taaniihi ligaradin hayri taaniih shantaas inaad xifdidaal rabaa hadaad xifdi karta abyaati ibnu maalik walaa tarii faariqatan facuula aslan wala mifcaala walmafcuula iyo wixii ka dambeeya abyaadu ku sheegay shantaas wasan ninkii raba inuu korka xasuusta ima an yaxfadaha nathran aw yaxfadu tilka alabyaat wax kaloo faham kaaga baahan tahay malaha markaasaa waxaa taأti taau waa timaada lilfasl waaxidi min aljinsi waa marxalada labaad marna waxaan soo sheegnay taada iyadoo loo isticmaalay litafriiqi bayna اlmudakar w اlmuanath hal xaalay ahayd eh. alxaala thaaniya taأti taau lifasli waaxidi min aljinsi jinsi oo badan iyo waaxidka min aljinsi ah yaa tada lagu kala bixiyaa kahiiran ka qowlika ka tamrin timir iyo wa tamratin hal timir tamr haddii la yihahdo jinsiga tamarta oo dhan cajwa ha noqoto busri ha noqoto rutab ha noqoto balxi ha noqoto tamriyaa laleeyahay waa min xayثu الnooc haddii la rabo min xayثu اlcadadna yanطabiqu calى kuli tamrin baynamaa tamra haddii la yihah ta lagu daro tamratin la yidhaahdo hal xabaday noqonaysa marka alfarqu bayna الtamri aladi yuraadu bihi اljins wa bayna waaxidati minha huwa taau taأniith wa labanin caano iyo wa labanatin hal caana keli maya wa labinin dheh hal dhoobo iyo wa labinatin maya labin dhoobo iyo wa labinatin hal dhoobo guriga marka la dhisayo qeybkan yaro baloogaas oo kale maxaan idhahdaa baloog maa la yidhaahdaa wixii af soomaali dhahay waa iga maqan tahay geedkaas waxa weeyaan markuu kulligiis aada ishaaray labin aad leedahay waa adiga shamiitada iyo carada la isku daray waayo haddii mid kamid aad u joogta actinii labina haadihi labina aad leedahay wa namlin wa namlatin namlin waxaa weeyaan waa injir namlatinna hal injir waay wa baqarin lo wa baqaratin hal sac wa shacarin tin wa shacratin hal tin walicagsihi qaliila taأti taau lifasli waaxidi min aljinsi wa taأtii lifasli اljinsi ayضا min alwaaxidi cagsiga kaas wa ka kam-in lilwaaxidi wa kam-ati liljamci kam in lilwaaxidi fiiri hadda asagoo kam in oo aan ta'wadanin waa hala loola jeeda kam a haddaa tirahdana jinsigii oo dhan waay marka fiiri aladii fiihi ta saara huwa aljamc waladii xudifa minhu ta saara huwa almufrad wa hada naadir fi luga alcarabiya wa jab-in lilwaaxidi wa jab-atin liljamci jab-in hadda wa waa isim waxaa weyaan kamada likabaa la yihahdaa hadda waxa wey caalam alcarabi faqci a loo yaqaanaa waa darbu min alkama ah waa baalkaas roobka markuu da-a dhulka qaarkeeda laga helaa markii la qodo wuu soo baxaya hadda waxawaaye waxaa lagu gadayaa intaasoo doolaar dhulkan khaliijkan ku arki jire marka eh, haddaad jab in aad tiraahda waa nooc min alkam ah weeyaan oo likahda aan kuu sheega wa jabcatin jamceeda waa alkamcat alxamraa yaa layidhah jabci waxaa lamid ahaa layidhi faqc oo asna kamcadi kamid ah, i waa faqca faqc iyo wa faqca hadda ma ii qorna laakiin waan kusoo dari doonaa hadhow markaan mudakirada saxaya iyadana waxaa kamid ahaa layidhi waqardun wa qardatun ayadana waa waa likaha iftigiisa waa marka waxaad dhihi kartaa shay jamciisa tacda laga daayo shay maxaan ku irahdaa ha jamciisa mufradkiisa tacdi laga daayo jamciisana la geliyo waa un bahalkaas lika ah luqaadkiisa keli a ah wa ee carabiga waxa weeyaan alcaksu sidaasaa loo jeeda wa taأtii tadi way timaada ayضa ciwada min faa inay ka timaada iyadoo fa bedel ka ah ka oo kale w waxaan hore u soo sheegnay markii aan niriyey faa amrin min eh, faa amrin min mudaaricin minka wacad ixdifu fii ka cidatin daaka darad faa amrin aw mudaaricin minka wacad ixdifu fii ka cidatin daaka eh, waxay ahayd hadda lafdigan cidda waa masdar waxay u tahay ficilka wacda ah ayay masdar u tahay wacda wacdan ou ahaan lahaa wacdan asoo ayaa masderkan waawdii hore laga gooyey waawdii laga geeyaa marka taa u taaniitha bedel looga dhigay marka taadaan ciddo ku jirto ma aha lita'niith ma aha walitafriiqi اljinsi min mufradihina ma aha laakiin ciwad camaa xudifa min alkalima wa wa min laamin wa taأtii ayda ciwada min laamin ka sanatin oo kale wa sanatin asalkeeda kelimadan sana hinay ahayd ama waawdii marka sanawun waawdii laga jaray yaa ta'dan loogu bedelay yay ku timid litafriiq marka ma ah aw ciwadan min zaa'idin limacnan ama mid oo macna loo ziyaadiyey bedel ka tahay ka ashcathiyin iyo wa ashaacitha weeyaan ashcathiyin hadda maxaan ku irahdaa waxaa ku jiro ya oo yaa u nisba la yiraahdo yaa aakhirka kaga jirto marka yadaas waxa weeyaan macnay faa'iideynaysaa oo awal shaygii magaca u ahayn mahana shay kale ayaa loogu magac daray hadda haddii shaafici haddii la yihahdo imaamkaasaa loo jeeda haddii aniga aan ihahda shaaficiyunan ahay magacii shaafici o aniga la wareegtay markaasaan isku nisbeeyey ee madhabtiisi marka ta'dan ashaacitha ku jirto waxay ciwad ka tahay yaa unisba sidaasaan hadda u fahamsana wallahu aclam Eh, sidii hadda waxa yaqiin mahay si ila tahay keli a aw min zaa'idin ligayri macnan ama macno midan eh, ama min zaa'idinay bedel ka tahay mid la ziyaadiyey ligayri macnan loo ziyaadiyey ka zindiiq ninka wadar diimoolaha awa ah ninka diimaha badan leh kul aladyaan waa rumaynaya aan la yidhahda iyo ninka aan taasna qar waxay leeyihin wathaniyu laa diina lahu waa sax waay ninkii yidhaahda ana uumin bijamiic aladyan maa yuc almajuusiya walhunduusiya walyahuudiya walislaam aan qaadana waa laa diina lahu liannaha kulaha mutanaaqida walaysa ila diin اlxaq wa huwa alislaam faqad wixii kalena wax asalkooda diin ah la nasakhay iyo waxaan jirin oy dad iska samaysiin sida buudiyada iyo wixii lamid ah marka zindiiq hadda yaa ku jirtay mufradka oo mudakarka markaasaa jamciisa zanaadiqa la yiri yadi markii la gooy tacdaas oo dambo marbuutada ah yaa yadi badel ka noqotay aw yaa loo ziyaadin karaa kelimad in la carabiyeeyo ka mawaasija oo kale waay alkhufu faarisiyun mucarab carabta khufkan faariska waxay yidhaahdaan qolada farisiinta waa eraantii wixii lamid ah eh, mawaasij ay yidhaahdaan ayagoo ula jeeda waa khufka lugta la gelinay markaasaa carabtiyaa kelimada soo qaadatay sidii wasan fiican oo carabiga la jaan qaadi karo loo yidhaah ta'daas loogu daray marka ta'da laysa litafriiq walaa litacwiid walaa litafriiqi alfardi min aljinsi ma ahane kelimadii in carabi loo okeysiiyo tacriif haddaad maqashid hadda fiiri yacni ciisa luqadiisa yasuuc oo kale yuu ahaa markii la carabiya ciisa buu yimid ibraahim ibrahaamin oo kale yuu ahaa ibraahim carabiya laga dhigay marka kelima soo cajami ahaa carabi loo soo dhowey soo ula jaan qaadi karo marka intaas waxa weeyaan waxa weeyaan taaniidkii fiiri calaamaadka uu taaniidka uu leeyahay sababta keentay kelimaadka aanan ta u baahnayn asbaabta ta u taaniid loola imaan kara keligeed inay ku xasrisnayn in litafriiq bayn mudakr munaanta waa macluuma mutakaamila weeyaan oo qofkii u baahan keli a an yastawcibaha can dahri qalbin hadaadan kitaabka markaad ka laqbaynay a taqaanid cilmigaas wuxuu noqonaa mid kula soconin marka waxaa rabaa in la tasawuro inta mowqic ay tahay i kuli hadhowta xataa tantafica fi kuli kitaab markaad akrinay wixi aad xasuusanaysa ayb awsaanu alif taaniit mashhuura marka waxaan soo niriyey isimka haddii ta lagu kala geeyo waxawaye wax la koobi kara ma aha qiyaaska waxaa weeye ta u qaada mudakarka ta'da ka dhaaf muanathkana u geli waatan qaa'ima iyo qaa'ima aan niriyo waa taas waa badan tahay laakiin alifu taaniithka waxa alismu almuanath bilalif oo maalayansarifkii aan ku dari jirnay waxa weeyaan waa maxduud waay asoo maxduud ah buu hadana laba wasan kale le wasan aan caan aho amhilo badan loo helayo iyo awsaan oo yar oo haddii wasankiiba hal mithaal keli a ah loo hayo kuwa aan mithaal badan lahayn waa laiska gooye markaasaa waxaa la soo qaatay alifu taaniith awsaanta ay ku jirto oo mashhuurada ah markaasaana likuli waaxidin mid kasta wuxuu leeyahay oo min alifay ataaniith taaniithka labadiisa alif kamide eh, awsaanu naadira awsaan yar iyo wa awsaanun mashhuura awsaan caan ah fa mashhuuru awsaani lmaqsuura muanathka oo alif gaaban ay ku jirto awsaantiisa caanta ithnaa cashar waay marka waa la iska dulmaraa keli a hadhowti dambe adiga waxaa lagaa rabaa inaad kor ka xifdisid axaduhaa fucalaa weeyaan bidami alawali wa fatxi thaani fucalaa ka urubaa ka oraba hadaa tirahdo ka manihi waa beesha fucalaa shid ma laha ka oraba lidaahiya macnaha musiibada wa udamaa wa shucabaa limowdicayni meel oo udamaa la yidhaahdo ay carabti qabtaa makaan wa shucabaa faqaala shaaciruhum acabdan xalla fii shucabaa gariiban alu'man laa aba laka waاqtiraaba waxaan ad aragtay bayna qowseyn markaan gelinayno beytka qeybtiisa labaad ibnu hishaam qeybta labaad ma sheegin shuruuxda kalaan kasoo qaadanay sida beytkaan ugu dhammaystirno sidaa daraaddeed mayaznaa beynamaa libni hishaam wa bayna maa ligayrihi markaasuu uri a cabdan miyaa tahay addoon xal la degay fii shucaba gariiban xaal u yahay ma addoon oo meel keligiis degay baa tahay alu'man laa abaa laka waikhtiraaba ma waxaad kulansatay lu'mi oo xumaan ah iyo ikhtiraabo gurbo ah in dadkaadina ka fogatinin xuaatg la abaa laka kuma sugnaada eh ayib marka fiiri shucabaa wa uranaa binuuni la akhriyo lixabin yujamanu bihi laban aan iri lixabin yujabanu bihi laban waa xabad oo caanaha lagu dhex rido sidii caanaha loogu fariisiyo jubna waxaa la yihahda caanaha markii ay anaga aan iraahdo burcadka caanaha fadhiyo oo kale markay fariistaan jubnaha dawaaba loo isticmaala caalamka caanihoo la fariisiyaa la yihahda ayib waxaa lamid a ah wa junafaa limowdicin wa licidaami namli fiir luqada waasacnimadeeda xataa namlada waxa weeyaan nin lafaheeda arki kale maba lahaba iyada haddii lasoo qabto ilaa in lagu fiiriyo waxyaalahan oo aragga weyneeya mooye marka kaas waa fucalaa amhiladaas badanaa laga helay kulu daalika waa isim oo muanath ah calaamatu taaniidkina alifka ugu dambeey ay tahay mamnuuca min asarfi min ajli alif taaniih alif taaniih fa alifu taaniihi muطlaqa manac sarfa aladii xawaahu kayfamaa waqac waa tii ay ahayd alifu taaniih isimka hadday gasho lafdiga ay ku jirto eh, macno ahaan mudakar ha ahaado muanath ha ahaado nakira ha ahaado macrifa ha ahaado laa farqa maa laa yansarif wa athaani midka labaad fuclaa weye bidami اlawali sukuun isman kaana ahaya ka buhma oo kale oo linabtin lagala jeedo magac oo caws uu leeyahay w aw sifatan ha noqdo ka xubla wa tuula naagta uur kale ama dheer ow masdaran ha noqdo ka rujca wa bushra noqosho iyo bishaaro waa laba masdar kulligood fuclaa ay ku wada yimideen calaa asmaadaas oo dhan muanath waa baan leenahay oo calaamatu taaniidkeedana alifka ay tahay athaalithu midka oo waxaa weeyaan oo eh, saddexaad facalaa weeyaan facalaa facalaa facalaa bifatxi awalihi wa sukuuni thaaniihi la bifatxatayni dheh isman ka baradaa oo kala waay oo linahrin bidimashq webi oo dimashq caasimadan suuriya maro magiciisa barada aba la yihahda macnaha eh, furaad iyo dijla iyo furuucdiisa kamid a waay ayib ow masdaran ha noqdo ka marataa oo kale lidarbin min alcadwi orodka qeyb ka mid ah cadwi hadaa tiraa waa orod caduwi hadaa tiraana waa cadow aw sifatan ha noqdo ka xayadaa mashaa mashya xayadaa mashyan xayadaa haddii la yidhaahda ay lilximaari asariic wa bashakaa a la yidhaahdaa bashaka facala marka waxa weyaan alfaad badana ku timida alraabicu facla weyaan bifatxi awli wa sukuuni thaanihi bishardi an yakuuna ima jamcan inuu noqdo ka qatla wa jarxa wa sarca kuli hada fiir qatla jamcu qatiil wa jarxa jamcu jariix wa sarca jamcu sariic wa jamc au masdaran ha noqdo ka dacwa wa najwa dacwa waa yeerid najwa waa koodid aw sifatan ha noqdo ka sakra wa sayfa muanathu sakraan wa sayfaan sakra waaba yaqaanaa naagta wareersan waayo khamrada markay cabto sayfaan maxaa la yidhaahdaa litawiil wa shabca naagti markay dhegan tahay ninka shabcaan a laleeyahay aydana shabca fa in kaana facla isman hadduu yahay ka ardaa wa calqaa weeyaane fa fii alifihi wajhaani sida imaa doonto alkhaamisu midkas oo shanaad fucaalaa waay fucaalaa dhe fucaalaa bidami awalihi marka thaaniga waxaa weye inuu fadxisan yahay waaba lagu qasban yahay lannu alifba hadduu uu thalith yahay kan dale waa inuu kordhigan yahay ka xubaara wa sumaana oo kale lidaa'irayni fiiri xubaara wa sukaara jamcan wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid wa culaada sifatu lishadiid min alibili waa luqa weeyaan hadhowti oo in laga faaidaysta ay tahay wa saadisu fucalaa weeyaan bidami awalihi wa tashdiidi thaani fucalaa maftuuxan xaal uya soo shidana la kordhiga haddane ka sumaha oo lilbaatili ah asaabicu ficala waa bikasri awalihi wa fatxi thaanihi wa sukuuni thaalithihi ficala kasibatra wa difaqa lidarbayni min almashi socodka qeybyaalkiisa kamid ah la yidhaahdaa masari caama allahu aclam athaaminu waxaa weyaan ficla bikasri awali wa sukuuni thaanihi imaa masdaraan i noqdaan ka dikra fiiri dikra waa xasuus waa masdar aw jamcan ka xijla jamcan lilxajali bifatxatayni isman litaa'irin xabadkiisa markuu yahay xajal a laleeyahay markii dambana xijla a laleeyahay wa dhirba bidaa'i lmushaalati yani dhirbaa markii la yidhaahdo macnaha daad ma ahana da waaye almushaala macnaha waxa weyaa midda oo oo ay fallaarta u baxsan tahay ama alifka ay ku taagan tahay waxa weya jamcan lidharibaan bifatxi awalihi wa thaanihi isman liduweybatin dharibaankaas waxaad moodaa markii awsaaftiisa aad aragtid aflaamta xayawaanaadka lagu soo bandhigan inuu xoorka maadkan yidhaahday uu egyahay walaa thaalitha lahumaa fi ljumuuci kelimo kale oo ku imaanaysa ficla oona jamaca oon saddexdaas ahayn ma jirto ayib waxa weeyaan ataasicu ficiila weeyaan bikasri awali wa thaanihi mushadada naxwi xithiitha min alxathiyaa laga keenay wax markaad ku boorinaysid mubaalaqadiisa weeyaan ayib wakhiliifa min alkhaliifa lowla alkhiliifa la adantu wahijiira oo lilhadayaani ninka hadalka badan oo iska hadlay waa ficiila intoo dhan weeyaan alcaashiru fuculla bidami awalihi wa thaaniihi labadaba hore waa isla godayin fucu alaleeyahay wa tashdiidi thaalihi ka kufura oo lagala jeeda liwicaai طalci yacni geedkan ubaxa markuu soo baxanaya wicaa'iisa oo asiga oo yani aladi yashtamil caleyh waxaa lamid e eh, waxudura wa budura oo min alxadari watabdhiir lagala jeeda fulaanu kathiiru lxudura haddii la yidhahdo kathiiru taxdiir waa alxadar haddii la yidhaahdo wa budura haddii la yidhaahdane kathiiru tabdhiir yani ninka israafka badanna weeyaan alxaadi cashara fucayla weeyaan bidami awalihi wa fatxi thaani mushadadan ka khulayta oo lagala jeedo lilikhtilaaط wax marka iska kaa dhexyaacaan wاlugayza oo lilugzi lagala jeedo waxa googaalaysiga lagu yirahdo lugzi waxa weeyaan wax xujada adi lagu samayna wa qubayta weeyaan qubayta dhe darbu min alxalwa intaasoo dhan ayagana waxay ku yimideen fucayla aلthaanي cashar fucaala weeyaan bidami awalihi wa tashdiidi thaanihi naxw shuqaara wa oo linaftayni laba cows magac u kala ah io wa khudaara oo litaa'irin ah ayb marka intaas waxa weyaan laba iyo tobankii wasan waay wasan kasta wuxuu kaa rabaa inaad xifdisid oo markaa waka xubaara sumaha sibatra dikraa xithiitha maca alkufura kakadaka khulayta maca ashuqaara waczu lgayri hadi istindaara waa ibn ibni maalig u lahay abyaadaasoo kalea la xifdiyaa amhiladiina maskaxda lagu qaataa markaa way ku sahlanaanaysaa waxaan lagu dhibtoon lama helo tanbiih naxw junafa wa khiliifa wa khulayta ou hadda aan soo tirinon awsaantii hore u soo qeybinon ku kala dhex darnay laysa min alawsaani almukhtasab almaqsuura bidalili waxaa laga maqlay curuura oo tan hore oo eh, maxaan ku iraahdaa quwat alxuma fi awali masiha yani waxaa la yihahdaa curura marka haddii aan aragno curuwa haddaan aragno curuwa lama dhihi kara gaaray ku tahay lama dhahayo liannahu iyadoo mamduud ah la arkay wa fikhiira oo ficiilaadi khiliifa ahaydne gaarku ma ahno iyadoo hamso wadataa la arko fikhiira ay leeyihin rajulu fakhuur ninka ammaanta badani wa dukhayla fucayla aan idhi maqsuurku soo tilmaanay sida khulayta oo kale yaa waxaa la arkay iyadoo hamze lagu daro khulayta dukhayla layidhi baatin alamri lagala jeedo intaasoo dhan waxa weeyaan waxay ka mid tahay eh, awsaanta asmaada muanathada oo alif lagu ta'niithiyey awsaanta caanta oo lawada yaqaano ayadoo caam ayaan hadda maanta gariibna la tahay waxay daliil u tahay hada libucdina can aluga alcarabiya carabta jumuucda si caadi u isticmaalaysa isticmaalakaada sheekadooda waxoo dhan gariib lama ahayn annaga wixii ayaga mashhuurka ahay wuxuu nala noqday wax naadir uu nala noqday wa hada qilatu xasiilatina min aluga alcarabiya wa mashhuuru awsaani اlmamduudati sabcata cashara meeshii ay laba iyo toban tii hore ka ahay tan todoba iyo toban waay marka mamduuda waxaa weyaan mid kastoo alif gadaashiisa hamse ay taalla marka waa iska dul maraynaa keli a waxa weeyaan wax oo amhilo badan loo haayo ma ah ayib axaduhaa faclaa u waay faclaa bifatxa weli wa sukuuni thaani isman kaana ka saxraa aw masdaran ka raghbaa aw sifatan ka xamraa waxaa kamid ay leeyihin wadiimatun hadlaa yani daruur roob badan aw jamcan ha noqdo fi lmacnaa ka tarfaa waa haabada waay jaaءat min maxaan ku irahdaa min kursiyin min طarfaaءi اlmadina الثاني والثالث والرابع marka laisku dara afcalaau waay بفتح العين وأفعلاء بكسرها وأفعلاء بضمها كقولهم ay yidhaahdeen يوم الأربعاء سمع فيه الأوزان ثلاثة يوم الأربعاء arbuca arbuca arbaca ba'daa saddexdiiba waa laga maqlay marka ayada keligeed a ah, intaasoo wasan lagaaga dhigay alkhaamisu midka oo marka oo shanaad maadaama taas saddex ay gashay iyo midii ka horey afar ay noqdeen faclalaau waa ka caqrabaa oo limakaani loola jeedo asaadisu ficaalaau weeyaan bidami lfaai ka qisaasaau oo lilqasaas qasaas loo jeedo asaabicu fuclulaa waa bidami alawali waathaani ka qurfusaa haddii aan raaraadino oon wasan kastaba dhowr amhila waa loo heli karaa haddii shuruuxda la raadiyo laakiin alwasnu maca almawsuun hal mithaala ah, annaga hadda aan ku kaaftoomn athaaminu sidii shuraaxda badanba ay yeeleen faaculaau bidami thaalithi ka caashuuraa wa taasuuca ataasicu faacilaau waa bikasri thaalithi ka qaasica wa naafiqa liaxadi eh, xijarati alyurbuuc dooliga uu egyahay yurbuucaas godadkiisa mid kamid a ah, yaa la yihah waxaa la nifaaqaba asaa laga keenay liannau sidaad uleedahay godka inta ka galay meel kaluu ka baxa ma leh iyuu hadhow meel kale kaaga baxaya ninka munaafiqana waa wajiyaal badan yahay sidaasa almunaafiq jiia bihi min hadihi aljiha alcaashiru ficliyaau bikasri awli wa sukuuni thani naxwa kibriya alxaadi cashar mafcuula ka mashyuukha jamcu shaykhin waa jamc naadir aw waa shaykh shuyuukha lagu jamciya asheekh baa lagu jamciyaa athaani cashar facaalaau waa bifatxi awali wa thaanihi naxwu baraasaau a la yihahdaa luqat fi lbarnasa bimacna annaas barnasa haddii la yihahdo bimacna naas a lagala jeeda fiir kayfa annaas mashhuur wa barnasa gayr mashhuur ladayna yuqaalu waxaa layidhah maa adri ayu lbaraasaai huwa ay insaan uu kamid yahay ma aqaana ninkaas aada leedahay wa baraakaau yaa kamida bimacna alburuuk oo fadhiga lagala jeedayo rartiga markii la fariisinaya ayaa la yidhaahdaa buruuk athaalith cashar ficiila waa bifatxa weli wa kasri thaani naxw qiriitha qiriitha wa kiriitha nawcaani min albusri timirta qeybteeda horo yaa busri la yidhaahda markii soo baxaysa balxiga ugu horeya busriha ku xigo kadib rutabaa ku xiga kadib bay timir noqotaa الرابع cشhر waxaa weeyaan facuula بفتح أwli وdmi ثاanihi naxو dabuuqa ma aana fasirin الkhاamiس cشhر والساadس cشhر والsaaبع cشhر waxa weeyaan facalaau مثلث الفاء وفتح العين في الجميiع kaxanفاa ka janafa dhe bifatxatayni janafa ismun limowdicin wa siyaraa bikasrin wa fatxin lithawbi khazin mukhaad lithawbi khazin waa maro oo xariir ah mukhaad oo calaamooyin leh wa khuyalaa bidamin wa fatxin khuyalaa waxa wey kibriga waay marka fiiri facalaa dhe ama fuculaa dhe ama facilaa dhe fadaas facalaa ficalaa maxaan ku iraa fucalaa fadiya muthalath ah intaasoo dhan weeyaan limadiha faclaau afcilaau muthalath alcayni wa faclalaau waati ibnu maalik intaas uu ku dhahay wallahu aclam salى اllahu wslm calى nabiyina muxamadi w aalihi wa saxbihi ajmaciin